بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين jawaahirkii ayaan ku jirnaa weli kowfar waaye buu yidhi oo ilaahay kuu keydiyey humma intaa ka bacdi caraja ila asamaa'i samadii ayuu koray rasuulka alhaalifati ee saddexaad faqaalat almalaa'ikatu malaa'igtii waxay ku tiri lahu jibriil midla maa qaalat lahu aluulaa man haada sidii markii hore ay ku tiri oo kale waa kuma qaala jibriilu qaaluu waman macaka qaala muxamadun sala allahu calayhi wasalam qaaluu waqad bucifa ilayhi ma la soo bixiyey qaala nacam qaaluu marxaban bihi wa ahlan uma caraja bihi ila alsamaa'i alhaalita wa lahu midla maa qaalat aluula waathaaniya ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل السماء سما kasta fiiha gudaheeda ambiyaa maryaalo waa qad samaahum uu magacaabay oo fa aan ka xifdiyay minhum xaggooda idriis oo fi ahaaniyati talabaad joogay wa haaruun haaruun oo fi araabicata afaraad ahaa iyo wa aakhara fi alkhaamisa kuwa kaleeto shanaad joogay oo lam axfidi ismuhu aanan magaciisa xifdinin wa ibraahiimu oo fi alsaadisati wa muusa fi alsaabica bitafdiili kalaam illaahi hadalka ilaahay fadlitaanka lagu fadilay sababteeda ayaa markaasaa uu u ahaayo waxaa la geeyey ee muuse samadii toddobaad toddobadii samadii toddobaad ayaan ku soo arkay buu yidhi waa fadligii la hadalka ilaahay uu markaa la hadlay subxaana wa tacaala faqaala muuse wuxuu yidhi rabbi rabbiyow lam adun u malayn maayo an yurfaca calaya korkayga axad in laga kor qaaday uma calaa bihi fowqa daalika kaa korkii mima laa yaclamuhu ila allahu casa wajal xataa intii jaa'a uu yimid nebiga sidrat almuntaha wajanaa wuxuu u dhowaaday aljabbaaru rabu alciza ayuu u dhowaaday fatadallaa waa u sii dhowaad aad buu ugu sii dhowaaday xataa kaana minhu ilaa uu u jirsaday qaaba qawsayni aw adna fa awxa allaahu ilaahay buu waa u waxyooday nebiga maa awxaa ilayhi wixii loo waxyooday khamsiina salaatan konton salaadood oo calaa ummatika ummadaada inay tukata kulla yowmin maalin kastii walaylatin uma habada wuu soo hoobtay nebiga xataa balaqa muusa ilaa muuse uu soo gaaray faxtabasahu faاxtabashu muusa xabis istaajiye faqaala wuxuu dhaha yaa muxamed maadaa cahida ilayka rabbuka muxuu rabbigaa kuula soo ballamay qaala cahida ilaya hamsiina salaatan konton salaadood kula yowmin walayla habeen iyo maalin walbaba afarlabaatankii saacadoodba inaa shan salaadood tukanyo qaala muuse wuxuu dhahay ina ummataka ummadaada laa tastatiicu daalika ma kari kartee farjic noqo oo falyukhafif cadka rab rawa canhum xaggaagii xaggoodaba weydiisa in lagaa khafiifiyo failtafata alnabiy nabiga sal allah calayh wasalam ilaa jibriil buu eegay kaannahu yastashiiruhu fii dalika si qof kala tashanayo oo kale fa ashaara ilayhi jibriil jibriil wuxuu ishaaray annacam haa in shi'ta haddaad doonto facalaa bihi ila aljabbaar buu u koray faqaala wahwa wuxuu yidhi asagoo makaanahu jooga yaa rabbi khafif canna naga khafiifi fa inna ummatii laa tastatiicu haada arrintaa ma kari karta fawadaca canhu wuxuu ka dhigay xaggiisa cashara toban baa laga dhimay cashara salawaat uma rajaca ilaa muusa faاxtabasahu falam yazal ma ka zuulin yuradiduhu inuu ku noqnoqonayo muusa ilaa rabbihi xataa saarat ilaa khamsi salawaatin ilaa shan salaadood ay noqotay uma اxtabasahu muusa cinda alkhams faqaala ya muxamed wallaahi laqad raawadtu bani israa'iila qowmi calaa adnaa min hada fadacufuu fatarakuuhu fa ummatuka adcafu ajsaadan way ka jismi daciifsan yihiin iyo wa quluubanba iyo wa abdaanan jirba wa absaaran arag iyo wa asmaacan maqal farjic noqoo falyuqafif canka rabbuka kullu dalika yaltafitu النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يشير عليه ولا يكره ذلك جبريل فرفع عند الخامسة فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فقفف عنا فقال wuxuu yidhi الجبار إلهي يا محمد qaala labayka wasacdayka qaala inahu laa yubadalu alqowlu ladaya qowlabtayda ahaaday la bedeli maayo kamaa faradtusaan ku fard yeelay calayka korkaaga fii ummi alkitaab wahiya khamsun waa shan calayka korkaagaha farajaca sala allahu calayhi wasalam ilaa muusuu u soo noqday faqaala kayfa facalta faqaala khafafa canna acطaanaa bikulli xasanatin cashri amhaaliha faqaala muusa qad wallaahi raawadtu banii israa'iila raadtu wallaahi buu yidhi waa raajiceeyey reer bani israa'iil calaa adnaa kan wax ka yar oo min daalika fatarakuuhu way ka tageen irjic ilaa rabbika falyuqafif canka aydan mar labaad inuu kaa qafiifiyo qaala rasuulku wuxuudha yaa muusa qad wallah istaxyaytu min rabbi mima ikhtalaftu ilayhi qaala wuxuu yidhi fahbud bismi illaahi magac alla ku hoobo wastayqada wuu ka soo kacay wahwa fi lmasjid alxaraam asagoo masaajidkii xurmada leh jooga baabu madli lkhaniyi kan hodankaa meermeerintiisa biddayni daynta uu meermeeriyo waana heli karaa mana gudayo wa ta'jiili dafcihi rixitaanka uu dibdhiga iyo washaakiri saabir ninka shaakirkee sabir ka badan can muusa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala qaala rasuuluullah wuxuu yidhi madlu lqan kan hodankii wax heli kara meermeerintiisu dulmi waa dulmi wacan abi hurayra radia allaahu canhu can اnabiyi sala اllahu calayh wasalam qaal alطaacinu ashaakiru daacimka shaakirka ah alطaacim waxaa loola jeedaa waa midka cunahaya xalaasha haddana shaakirka ahee rabbi ku shukrinaya mihlu saa'imi saabir buu la mid yahay baabu fiihi shifaa'u linnaas dadkay daabo ugu jirtaa iyo walcaynu ishuna xaqun waa xaq buu baab u laa cadwa cudur isku daarasho ma jiro wafir min almajduuni ninka cudurka juudaanka qabana ka carab can abi saciidin alqudri radi allah canhu qaal jaaءa rajulnin baa yimid ila اnabiyi sala اllah calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi ina akhii walaalkii baa istadlaqa la furay badnuhu calooshiisaoo calooshaa socota faqaala calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi asqii casla malabsii fasaqaahu wuu waraabiyey marabkii ayaa la siiyey weli waa bogsan waayey faqaala wuxuu yidhi innii anigu saqaytu waan waraabiye falam yasidhu uma kordhin ila istidlaaqan furitaan maahane istidlaaq maahee wax kale uma siyaadinino waxa waaye khilaad faasid ah ayaa weli ka socda faqaala wuxuu yidhi sadaqa allah ilaahay run buu sheegay wakadaba waxaa been sheegaya badnu akhiika walaalkaa calooshiisee malabka sii waaye wa can abi hurayra radi allahu canhu can ilnabiyi qaal alcaynu xaqun ishu waa xaq wacan abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi buu yidhi laa cadwa cudur isku daarasho ma jirto walaa tiirata baasaysina ma jiro walaa haama shimbirka guumeyskalbahana ma jiro geerisheeg waayay dhihi jireen meeshuu kusoo dego waxbaa dhimanaya walaa safara safarna ma jirto bisha safar uun lama guuri karo bil safar lama aroosi karo bacniyo naxuus lahoo baas leh waa waxba kama jiro waa fir carar min almajaduumi qofka juudaanka qaba kamaa yafiru min alasadi sida libaaxa aad uga cararto oo kale waayo eelaa cadwa haddii la yidhi judaamkaa laga qaas yeelaa loola jeedaa wa can abi hurayra radia allaahu canhu can ilnabiyi qaala low kaana cindii haddii agtayda uxudun ahaan lahaa la axbabtu waxaan jeclaysan lahaa anlaa ya'tii inuusan soo marin alaaan saddex maalmood wa cindii minhu diinaaru jabal uxud dahabkiisa oo agtayda diinaar ka yaala laysa shay un shay ma jiro oo laysa diinaarun laysa shay inuu ahayn arsuduhu laysa shay-un shay maahane arsuduu aan u kaysto fii dayni daynta inaan isaga guda calaya korkeega ahaato ajidu aan helayo man yaqbaluhu qof markaa aqbaloo markaa iga qaata baabu walaa yaqtab bacdukum bacda qaarkiin yuusan qaarka kala xamanin buu baab u yahay waalamru bilcadli cadaaladoo lays amriyo walcafitaanka cani ilmadluumi madcuunka xaggiisa in layska cafiyo waaladciya adciyooyinka almukhtaaratu ee la doortay can ilnebiy nebiga xaggiisa sal allah calayh wasalam iyo walxafu guwaabo cala mulaasamati adducaa baryaha in la laasimo qaala allahu tacaala walaa yaqtabi yuusan xaman bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale ayuxibu ma jeclaya axadakum axadkiin an ya'kula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hidibkii meytan oo meyd ah fakarihtumuuhu waad nacdeene waataquu allaha ilaahay ka cabsada ina allaha ilaahayna tawaabun waa la toobad aqbal badan raxiimun ee naxariis badan wa qaala allahu tacaala in allaha ilaahay yaamuru wuxuu amrahayaa dadka bilcadl cadaalad iyo walixsaani ixsaan fal iyo weytaa'i dilqurbaa kuwa qaraabada u saaxiibka in la siiya xaqooda weytaa'i dilqurba wayanhaa wuxuu diidayaa ilaahay ama uu reebayaa cani alfaxshaa'i fuxshiga iyo walmunkari shayga munkarka ah ee markaa la inkiray diinta ilaahay markaa lagu inkiray wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkari iyo waalbagyi xadgudubka yacidukum alla waa idin waaninayaa lacallakum tadakkaruuna inaad waana qaadataan baad mudantihiin qaala allahu tacaala in tubduu haddaad muujisaan khayran wanaag aw tukhfuuhu ama aad qarisaan aw tacfuu can suu'in ama xumaan aad iska cafisaan fa ina allaha kaana cafuwan qadiiran alla waa alla cafin badan wax kastana awooda waqaala tacaala wajazaa'u sayi'atin xubaan abaalkeeda sayi'atun waa xumaan mifluha mafelkeedaa faman cafaa qofkii iska cafiyo wa aslaxa dhaafaa faajruhu cala allahi ajalkiisa alla korkiisuu ahaaday ina allaha ilaahina laa yuxibu aldaalimiina daalimiinta ma jecla walaman intasara qofkiisa gargaarsada bacda dulmihi dulmigii lagu sameeyey kadib buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala fa ulaa'ika kuwaasi maa calayhim korkooda min sabiilin wadda ma aha inama asabiilu jidka iyo dulmiga iyo dembiga cala aladiina kuwii korkooduu ahaada yadlimuuna annaasa dadka dulminaya wayabaquna dalbahaya fi lardi arladana bikayri xaqin xaq la'aan kula socda ulaa'ika kuwa lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab aliimun ee xanuun badan walaman sabara waqafara qofkii iska sabriya iska cafiya ina dalika arrintaa la min casmi alumuur waa umuurta midda la doorto waqaala tacaala walaa tatamanaw ha jeclaysanina maa fadala allah wuxuu ilaahay ziyaada ahaan u siiye bihi maagaa bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale waayo lilrijaali ragga nasiibun qayb bay ku mima iktasabuu waxay kasbadeen walinisaa'i nasiibun dumarkana qayb bay ku mima iktasabna waas'alu allaha min fadlihi ilaahay fadligiisa weydiista ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay kasta caliiman midku cilmi badane wa qaala tacaala wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu leeyahay ama uu yidhi udcuunii itooga astajib lakum aan idinka ajiibi wa tacaala udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarrucan idinkoo u tadarrucaya wa khufyatan idinkoo cabsanaya ama qarinahaya inahu ilaahay laa yuxibu ma jeclaa almuctadiina kuwa baryaha ku xadgudba waqaala tacaala waidaa sa'alaka hadday ikaa weydiiyaan cibaadii addoommadayda canii xaggayga fa innii qariibun ani waa u dhowahay ujiibu waxaan ajiibaa dacwata daaci yeeraha yeerihiisa ma baryaha baryootamaya baryihiisa idaa dacaanii markay ituugaan waqaala tacaala aman yujiibu almudara maskiinka la dhabartareeyey ee la dulmiya yaa ajiiba idaa dacaahu markuu tuugo wayakshifu suuxu maantana ka fayda can nucmaan ibni bashiir radi allaah canhuma ana اnabiya qaala adducaau huwa alcibaada baryuhu waa cibaado rawaahu abu daawuud watirmidi wacan anasin radi allahu canhu qaala kaana akharu ducaa'i اlnabiy nebiga ducadiisa waxaa u badnayd allahuma ilaahayow aatinaa nasii fi اdunya xasanatan wafi laakhirana xasana nagu sii waqinaa naga kori cadaaba annaari muttafaqun calayh can camr bni caas radi allah canhuma qaala qaala rasuulu اllahi sala اllah calayh wasalam allahuma musarif alquluub allaha quluubta gedgediyow sarif quluub quluubanaa calaa taacatika diintaada dulsaar oo ku leexid ee qulubteena rawaahu muslim can abi hurayra radi allaahu canhu can ilnabiyi qaala wuxuu dhahay tacawaduu billaahi waroo ilaahay ka magangala min jahdi albalaa'i balaayada xooggeeda wa darki shiqaa shiqaha iyo nasiib xumida haleelkeeda shaqaa iyo wa suu'i alqadaa xukunka xun iyo wa alacdaa cadowga faraxiisa muttafaqun calayh wa cali radi allahu canhu qaal qaala lii wuxuu ii dhahay rasuulka sal allah calayh wasalam qul dheh allahuma ahdinii ilaahu ihanuuni wasadidnii itoosi wa fii riwaaya allahuma innii as'aluka alhudaa sadaad ilaahayow hanuun baan ku weydiisanaa iyo toosnaan rawaahu muslim can caaishata radi allahu canha ana alnabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda fii ducaa'ihi allahuma ilaahay ilaahayow innii acuudu bika waxaan kaa magan gala min shari maa camiltu waxaan camal qabtay sharteeda iyo wa min shari maa lamaa camal bihi waxaanan camal qaban sharteeda rawaahu muslim wa can zayd ibni arqam radia allahu canhu qaala kaana rasuulku waxaa yaquul mid yidhaahdaa allahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min alcajzi waalkasli cajis iyo wahsi waalbukhli bakhiilnimo waalharami gabow iyo odaynimo iyo wa alqabri allahuma ilaahayow aati nafsii nafsadeeda taqwaaha cabsideeda wasakihaa allow tahir anta khayru man sakaaha inta dhayrta midka u khayr badan baa tahe anta waliyuha weligeedii baa tahay iyo wamowlaaha mowlaheeda allahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min cilmin laa yanfac cilmi aan wax anfacin wa min qalbin laa yakhshac qalbi aan khushuuc lahayn wa min nafsin laa tashbac naf aan dargeen iyo wamin dacwatin laa yustajaaba lahaa duco aan la ajiibeen rawaahu muslim can caaisha radi allahu canha ana rasuula allahi sal allah calayh wasalam kaana wuxuu aaday tidhi yadcuu mid ku ducaysta bihaa'ulaa'i alkalimaat kelimadooyinkan allahuma innii acuudu bika ilaah waxaan kaa magangalay min fitnati alqabri qabriga fitnadiisa wa cadaabi annaari naarta cadaabkeeda wa min shari hina taajirnimada sharteedii waalfaqr rawaahu abu daawuud watirmidi wa can ziyaad bin cilaaqata can cammihi adeerkii cudbat bni maalik radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana anabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yaquul mid yidhaahda allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min munkaraati alakhlaaq dabeecadooydka kuwooda la inkiray xunxun wal camalada kuwa ugu xunxun iyo waalahwaa'i rawaahu tirmidi can anas radi allahu canhu ana alnabiya kaana yaquul nebi wuxuu ahaa mid yidhaahda allaahuma ilaahayow innii acuudu bika waxaan kaa magan galay min albarasi cudurka baraska waaljunuun waalida waaljudaan judaanka iyo wasayyi cudurada kuwooda xunxun rawaahu abu daawuud wacan abi hurayra radi allahu canhu qaala kaana rasuulku waxaa yaquul allaahuma ilaahayow innii acuudu bika waxaan kaa magan galay min aljuuci baahi fainahu maxaa yeelay bi'sa aldajiic wax loo jiiftayda u baas leh acuudu bika min alkhiyaana khiyaanaan kaa magan gala fa inaha bi'sat albitaana wax kala saaxiiba ayadaa u xune rawaahu abu daawuud waan cimraan bin xuseen radi allahu canhuma an ilnabiyi sala allah calayh wasalam nebiga ilaahay callama abaahu xuseen baa wuxuu baray aabii xuseen kelimatayn oo yadcuu bihima uu ku ducaysto allahuma alhimni allaahuma alhimnii ilaahu igu ilhaamii rushdi hanuunkeyga waacidnii iga badbaadi oo waacidnii iga kori min shari nafsii nafteyda sharteeda rawaahu tirmidi can abiاlfadl cabaas bin cabdiاlmuطalib radi allah canhu qaala qultu waxaan ihi buuri yaa rasuul allah callimnii ibar shay-an shay as'aluhu allah tacaala ilaahay aan ku weydiisto qaala rasuulku wuxuu dhahay salu allah ilaahay weydiista alcaafiya famakaftu waan nagaaday ayaaman maalmo uma ji'tu waanu imid faqultu ya rasuul allah callimnii shayan as'aluhu allah tacaala qaala lii ya cabaas ya cami rasuuli illah rasuulka adeerkiisiiyo sal allah ilaahay weydiista alcaafiyata fi dunya walaakira rawaahu tirmidi wa can shahr ibnu xuusha ninka lagu magacaabo shahr ibnu cawshabin qaala wuxuu yihi qultu liummi salama ku dhahay radia allahu canha yaa ummi lmuminiin mu'miniinta hooyadooda maa akharu ducaa'i rasuuli illah rasuulka ducadiis maxaa ugu badnaa ida kaana cindaki markuu agtaada yahay qaalad waxay tihi kaana akharu ducaa'i waxay ahayd yaa muqalliba alquluub allaha quluubta rogrogow habbit qalbii calaa diinika diinkaaga qalbigayga ku sug rawaahu tirmidi wacan abi dardaa radi allahu canhu qaala qaala rasuulu allah kaana min ducaa'i daawuud calayhi salaam waxaa ka mid ahaa ducadii nebi daawuud allahuma ilaahayow inii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa xubbaka jacaylkaaga iyo wa xubba man yuxibuka qofka ku jecel jacaylkiisa waalcamal aladii camalka i gaarsiinaya xubbaka jacaylkaaga allahuma ajcal xubbaka ilaahu jacaylkaaga iga dhig axabba ilaya xaggayga mid looga jeclay min nafsi nafsadayda wa ahlii ehelkayga iyo wa min almaa'i albaaridi biyaha qabow xataa rawaahu tirmidi wa can anas radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullah alibuu ku celceliya oo laasima bi hada aljalaali waalikraam ku celceliya taa can abi umaama radi allahu canhu ducaa rasuulku waxay ahayd sal allah calayh wasalam uu ku ducaysto biducaa'in kaiir ducooyin fara badan lam naxfad aanan xifdin minhu xaggiisa shayan waxba qulnaa waxaan dhahnay yaa rasuul allah rasuulka allow dacawta waad ducaysatay biducaa'in kaiir ducooyin fara badan lam naxfadu maanaan xifdin minhu xaggiisa shayan waxba faqaala wuxuu dhahay alaa adullukum ma idin tusiyaa calaa maa yajmacu dalika kullu wax intaasoo dhan idin kulmiya taqul waxaad odhanaysaa allaahuma ilaahayo inii as'aluka waxaan ku su'aalanaa min khayri maa sa'alaka minhu nabiyuka muxamed khayrkii nebi moxamed uu ku weydiistay waacuudu bika waxaan kaa magan galay min shari mastacaada minhu nebiyaka moxamed nebigaaga moxamed shartii uu kaa magan galay sala allahu calayh wasalam wa anta almustacaan alla la kaalma weydiistaa tahay wa calayka albalaaq korkaagaa gaarsiintu ahaatay walaa xawla walaa quwata ila bilah tabiyo xeeladii awood malihin ilaa ilaahay maahana rawaahu tirmidi can ibni mascuud radi allahu canhu qaal kaana min ducaa'i rasuuli illaahi waxaa ka mid ahaa allaahuma ilaahayo innii anigu as'aluka waxaan ku weydiistay muujibaati raxmatika naxariisyaalkaaga waxa waajibinaya wa casaa'ima makfiraatika dembidaafkaaga casaa'imtiisiiyo wasalaamata nabadgelya min kulli ifmin dembi kasta laga nabadgal iyo walghaniimata haniimo min kulli birin shay kastoo biri ah oo wanaagsan in laga haniimaysto waalfawza biljanna liibaan lagu jannoobo ama janno liibaanteedii wاlnajaata min annaari naartoo laga koroo laga badbaada rawaahu alxaakim allahuma salli calaa sayidina ilaahayow u naxariisa sayidkeeni muxamed ah biqadri maa fii cilmika oo min alcadadi fii kulli lamxatin lamxa dhammaanteed oo min alazali ila alabadi asal ilaa abad xaggeeda ahaatay wa calaa aalihi ahalkiisana ilaahayo u naxariisiye wa saxbihi wasalam can abi hurayra radi allahu tacaala canh ana nabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaal wuxuu dhahay allaahuma ilaahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min ashiqaaq waxaan kaa magan galay min alshiqaaqi waannifaaqi shiqaaq iyo nifaaq baan kaa magan galay iyo wa suu'i alakhlaaqi dabeecadaha xunxunkaca can shitiir bin shaklin can abiihi radia allahu canhu ana nabiya sal alla calayh wasalam qaal wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min shari samci dhegahayga shartooda iyo wa min shari basari indhahayga shartooda wa min shari lisaani carabkayga shartiisa wa min shari qalbii qalbigayga shartiisa wa min shari maniyi manidaya yacnii farjahu buulajeeda farjigayga shartiisaan kaa magan galay can cimraan bin xusein radia allahu canhu ana alnabiya sala allahu calayh wasalam qaal allaahuma ilaahayow alhimnii igu ilhaami rushdii hanuunkayga waacidnii iga kori min shari nafsii nafsadayda sharteeda wacan cali radia allahu canhu أن nabiya sala الله calayh wasalam qaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu waxaan kaa magan galay waxaan magan galay biridaaka raadi ahaashadaada ayaan min saktika caradaada ka magan galay wa acuudu waan magan galay bimucaafaatika cafintaada min cuquubatika cuquubadaadan ka magan galay wa acuudu bika minka adaan adi kaa magan galay laa uxsii fana'an ammaanku ma koobi kara calayka korkaaga anta adigu kamaa sidii baa tahay afnaytaad ku ammaantay calaa nafsika nafsadaada can cabdullaahi bni cumar radi allaahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi allahuma ilaahayow innii acuudu bika waxaan kaa magan galay min zawaali nicmatika nimcadaada zuulitaankeedii inay naga zuusho wa taxawuli caafiyatika cafintaadii caafimaadkaaga inuu naga guuriyey waxaan kaa kaloo kaa magan galay wa fujaa'ati aargoosigaaga faj'adiisa iyo kadadiisii wajamiici jamiici sakhatika xanaaqaaga oo dhanba wacan abi hurayra radi allah canhu ana alnabiya sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama rasuulka naxariistiiyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee qaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahay anfacni igu anfac bimaa callamtanii waxaad ibartay wa callamtanii ilaahayo ibar maa yanfacunii waxii anfaca wazidnii cilman cilmi ii ziyaadi alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale calaa kulli xaalin xaalad kasta waacuudu billaahi ilaahay ayaan ka magan galay min xaali ahli naar ahli naarka xaaladooda can anas bni maalik radi allaahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaal wuxuu dhahay allahuma qfir lii ilaahu ii dembi dhaafo waarxamnii ii naxariisoo wahdinii ii hanuuni oo wacaafinii iyo cafi waarsuqnii ilaahayow iquudi can abi hurayra radia allahu canhu qaal allahuma qfir lii ilaahu ii dembi dhaaf dembii dembigayga waasic lii fii daari daartayda ii waasic wadaarik lii fii risqii risqigayana ilaahayow ii barakay can cali radia allahu canh ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu dhahay allaahuma ilaahayow akfinii igu kaafi bixalaalika xalaashaada can xaraamika xaaraantaada iiga kaafi waaqninii ilaahow ideeq bifadlika fadligaaga caman siwaaka inta kaa soo hortayna igaga deeq wa can cabdullahi bni mascuud رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاal اللهma إنii أsألka الهudى allow hanuun baan ku weydiistay والتuقى cabsi والcafaafa dhowsanaan iyo والغinaa taajirnimo can cmar رadي الله cنه أن النabiيa qاal اللهma إilaahayow zidnaa noo ziyaadi oo وlaa تنqusna hanaga نusqaamine waakrimnaana karaamay oo walaa tahinnaa hana dulaynin waacdinaana nasii oo laa tuxrimnaa hanoo diidin oo hanaga xaaraantinimayn waayo waafirnaa ilaahu noo dhoor oo walaa tu'fir calayna hanaga doorin wardinaa naga raabi noqo warda cannaa xaggeenana raalli ka noqo wardinaa warda cannaa ilaahuna raaligeli xaggeenana raalli ka noqo can abi hurayra ana nebiya qaala allaahuma ilaahayow innii anigu inii anigu innaka adiga sa'altanaa waadna weydiisatay min anfusinaa nafsiyaalkeena maa shay laa namlikuhu aanan hanan karin ilaa bika adiga ma ahan allaahuma faactinaa ilaahu nasii minha xaggeeda maa yurdika cannaa wa xaggeenna kaa raaligeliya allaahuma ilaahayow aqsim lana noo qaybi min khashyatika khashyadaadii cabsidaada waxaad naga siisaa maa taxuulu wax kala dhexgala bihikaa baynanaa beenkeennii wa bayna macaasiyaka caasiyitaankaaga baynkiisa wamin min taacatika maa ilaahu naga sii tuballicunaa na gaarsiiya bihi maagaa jannatuka jannadaada ama jannataka jannadaada wa min alyaqiini yaqiintana maa naga sii tuhawinu khafiifiyadihi maagaa calaynaa korkeenna noo fududeeya masaa'iba addunyaa adduunka masaa'ibteeda waa maticna ilaahayow raaxay biasmaacinaa maqalkeennii wa absaarinaa araggeenii wa quwatinaa xooggeena maa axyaytana wajcalhu ilaahayow yeel alwaarifa mina wajcal yeel ilaahayow ha'ranaa ha'rigeena calaa man dalamanaa qofkana dulmiya waansurnaa nooga hiili oo nooga geedeel calaa man caadaanaa qofka nacolaabiya walaa tajcal ha yeelin musiibatanaa musiibadeenna fii diinina walaa tajcal idunyaa adduunkana allow ha ka dhigin akbara hammina murugteenna tan u weyn walaa mablaqa cilmina cilmigeenna meesha aanu ka gaarnay walaa tusallid calayna dusheena ha nagu dirin bidunuubina dembiyaalkeenna man laa yakhaafuka midaan nooga kaa baqayn walaa yarxamuna aanana noo naxariisanayn wacan abi hurayra radi allahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi allahuma aslix allow hagaaji lii aniga diinii diinkayga waayo alladii kii waayo huwa cismatu amrii amarkayga kiisa lagu dhowrsanayay ah wa aslix ilaahu ii hagaajilii aniga dunyaaya adduunkayga allatii fiiha macaashii oo nolosheedu ay dhex ahaatay wa aslix lii allow ii hagaaji aakhiratii aakhiradayda allatii taasoo fiiha macaadi meeshaan u noqonaya ah wajcal ilxayaata noloshana siyaadatan nooga dhig oo iiga dhig midaan ku siyaadsado lii aniga fii kulli khayrin khayr kasta wajcal ilmowta geeridana ilaahayow raaxatan iiga dhig lii aniga min kulli sharin shar kasta aan kaga raaxaysto can caaishata radia allaahu canha ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi allahuma qfir lii ilaahu ii dembi dhaaf waarxamnii iina naxariiso waalxixnii iwaafaji oo i haleelsii birafiiqi alaclaa rafiiqa sare can burayda radi allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi allahuma ajcalnii ilaahyow iga yeel shakuuran mid shukrin badan wajcalnii sabuuran mid sabar badan iga dhig wajcalnii iga yeel fii cayni indhahayga saqiiran mid isla yar wa fii acyuni nnaasi kabiiran dadka indhahoodana la weyn oo can abi burayd radia allaahu canhu ana anabiya sala allah calayh wasalam qaal allahuma inii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa biannaka anta allah ilaahay baa tahay laa ilaaha ilaa anta adi mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro alaxadu samad allaha keligii ahee sanadka ah aladii kaasoo lam yalid aan dhalin walam yuulad aana la dhalin walam yakun lahu kufuwan axad can abi hurayra radi allahu canhu ana alnabiya sala allahu calayh wasalama qaal allahuma inii as'aluka mucaafaat caafiitaan iyo caafimaad iyo cafin baan ku weydiistay fi اddunya wاlaakhira can caishata radi allahu canha an الnabiya sala اllah calayh wasalam qaal allahuma ilaahayow inaka cafuwun alla cafin badan baa tahay kariimun oo kariim ah tuxibu alcafwa cafintana waad jeceshae facfu can istakay cafi wa canha waa caaisho ana اnabiya sala اllah calayh wasalam qaal wuxuu dhahay allahuma caafinii ilaahu ii caafimaad sii fii jasadii jirkayga wacaafinii cafi fii basarii aragayga wajcalhu اlwaarifa minii waarif xaggayga iiga dhig laa ilaaha ila allah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro allihii alxaliimu dulqaadka badnaa alkariim sharafta badnaa subxaana allah ilaahay baa nasaa rabbi alcarshi alcadiim carshiga cadiimkaa rabbigiisa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina ilaahay baa mahad iskaloo caalamka rabbigii ah waqad aana an afnaa canaana alqalm wastaqfir allaha mima ziltu bihi qadamii walxamdu lilahi أwala وآkhira wsala اllah cla sayidina muxamadi الnabiy اlumiyi wcla آlih wصaxbih wslama tama bixamdi illahi tacaala meesha waxaan ku dhammaynay kitaabkii jawaahir اlbukhaari ilaahay baa mahad badan iskale subxaanahu wa tacaala rabbi waxaan ka rajaynaynaa qof kasta oo dhegaysta inuu u noqdo mid akhlaaqdiisa wanaajiya cibaadadiisa u hagaajiya saayiqahoo u kaxeeya jannada allah subxaana wa tacaala waxaan ugu talagalnay in ilaahay nooga dhigo ikhlaas ilaahay dartii subxaanah wa tacaala rabbiga xaqaa waxaan weydiisanayaa inuu xaqana na waafajiyo wax allaala wixii aan qaladnay oo sidii aan ahayn aan u sheegnay ama aan u fasirnay ama aan u akhrinay nafteennii shaydaan bay ka ahaatay beri buu ka yahay ilaahay subxaanah wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu sakaayo cafiyo naga saamaxo wax kastoon asiibnay oo sidii loogu talagalay aan u sheegnay ama aan u akhrinay ama aan ula nimaadaynna maaha cilmigeenna caqligeenna xeeladeenna waa tawfiiq ilaah subxaana wa tacaala rabbi baa ku mahadsan waxaanna weydiisanaynaa inuu hawaabteeda na siiyo akh walba iyo ukhto walbo wax ka dhagaysta darsigaana waxaan ka rajaynayaa ama aan ka codsanayaa inay aan ii soo duceeyaan labadayda waalid iyo mashaayikhdayda oo dhanba wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala aclam